alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wasalama tasliima kaiira baabka boqoliyo labiyo konton baabu maa yuqaalu cinda almeyiti wuxuu u baab yahay waxa la odhanaayo meydka agtiisa laga odhanaayo wamaa yaquuluhu man maata lahu mayitun iyo waxa uu odhanaayo ka u dhintaa mid dhintay cidi qofkay ka dhimataa wuxuu odhanayo xadiiska sagaal boqoliyo shan iyo labaatan dabacdaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo saddex iyo ummi salamata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi idaa xadartum almariida aw ilmayita faquluu khayra idaa xadartum haddaad ku soo xaadirtaan oo u timaadaan almariida qofka buka aw ilmayita ama ka dhintay aa u timaadaan faquuluu waxaad tidhahdaan khayran khayr dhaha shay khayra ku hadla fa ina almalaa'ikata yu'amminuuna calaa maa taquuluun waayo malaa'igta ayaa aaminsanayoo aamiin odhanaaya calaa maa taquuluuna waxaa odhanaysaan bay aamiin odhanayaan ilaahu aqbal qaalat waxay tidhi ummu salama falamma maata abu salama markuu abu salama dhintay ataytu nabiya sala allahu aleyh wasalam nebigaan u imi faqultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow ina abaa salamata qad maat abaa salama waa dhintay qaala wuxuu idhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam quulii waxaad tidhaahdaa allaahuma akfir lii walahu wa acqibnii minhu cuqbaa xasana waxaad tidhahdaa allaahumma ilaahayow ikfir lii aniga ii dembidhaaf walahu isagana u dembidhaaf ducada markuu qofku naftiisa iyo cid kale u wada ducaynaayo naftiisu ku bilaabayaan sunnadu waa sidaas kaana idaa dacaa bada'a binafsi markuu ducaynaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam naftiisu ku bilaabi jiray qur'aankana dee saasaa ku sugan allahuma kfir lii walahu ilaahu aniga ii dembi dhaaf walahu isagana u dembi dhaaf wa acqibnii minhu cuqba xasana ilaahuw ii daba mari minhu isaga xaggiisa cuqba xasana cidhdembeed wanaagsan ilaahu ii daba mari yacani wax wanaagsan ilahu iga dambaysii faqultu waa idhi hadalkii nebigu ii amray calayhi salaatu wasalaam baan ku hadlo aan idhi faacqabaniy allaahu man huwa khayrun lii minhu faacqabaniy allaahu ilaahay wuxuu iga dembaysiiyey man huwa khayrun lii minhu mid iga khayr badan ee isaga iga khayr badan baa ilaahay iiga dembaysiiyey mid iga khayr badan baa ilahay iga dembaysiiyey muxammadan muxamed buu iga dembaysiiyey wuxuu iga dembaysiiyey muxammadan muxamed buu iga dembaysiiyey rawaahu muslim muslim baa soo wariyey haakadaa saasuu u soo wariyey idaa xadartum almariida aw almayita cala ashaki shaki ayuu ku soo wariyey ma mariid buu yidhi mise almayit buu yidhi wa rawaahu abu daawuuda wahayruhu abu daawuud iyo khayrkiina waa soo wariyeen almayita mayit bay soo wariyeen bilaa shakin shaki la'aantii oo yacni marka la yidhaahdo idaa xadartum almayita faquluu khayra yacni marka haddaa xaadirtaan ka dhintay haddaa markaysaga xaadirtaan yacni khayr dhaha yani khayr ku hadla khayr ku hadla xadiidkan waxaa laga qaadanayaa ruuxii marka uu maydkii soo xaadiro yani qofkii dhintay markuu ama markuu nafbaxayeyba joogay ama markuu sidaa u dhintay hadduu yimaado inuu ducadan ku duceeyo ehelkiisii hadduu yahayna markaysaa ducadan ku ducaysanaayo haddaanu ehelkiisii ahayna markaysaa wuxuu u ducaynayaa maydkii iyo markaa ehelkii maydka iyo naftiisa intaba u ducaynaya xadiiska hore aynu kuso aragnay xadiiska hore aynu kuso aragnay baabnimankan buu u baabaystay laakiin xadiiska horeba markiisa mawduuca waa ku saabsanaa laakiin baabkaa ku saabsanaa yani marka indhaha laysugu qabanayo keliya laakiin baab ahaan kan baabaystay marka duca wanaagsan in lagu duceeyo khayra marka mayd ku dhinto ayaa laga qaadanayaa qofkuna marka hadduu ehelkiisii uu yahayna inuu khayrkii u ducaysto allahuma kfir lii walahu waacqibnii minhu cuqba xasana yani marka waxawe saasoo kale inuu ku ducaysto zawjadii cidda la midka ay ku ducaysanayaan waayahay xadiidka sagaal boqol iyo lix iyo labaatan wa canha umu salama waxaa muslim ka soo wariyey qaalat inay tidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam xaalu odhanaayo maa min cabdin tusiibhu musiiba addoon ma jiro ay haleelayso musiibo oo fa yaquulu odhanaya inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun annagu allaah oo keliyaan u sugnaanay wa inna ilayhi raajicuun xagga allah baan u noqonaynaa allaahumma ajurnii fii musiibatii ilaahu iga ajarsii musiibadayda marka hamzadu wasli maaha waa qaci marka allaahumma jurnii ama allaahumma jirnii jiimka in la godo iyo in la hoos dhigo labaduba bannaan laakiin hamzada waa la reebaya waxaa lagu dhufanayaa yacnii miimka fatxadiisa ayaa lagu dhufanaya allaahumma ajurnii ilaahu i ajarsii oo iga sawaabi fii musiibatii musiibadayda sababteeda ilaahu sawaab iyo ajar iga sii wa akhlif lii khayran minha ilaahu ii dabamari wax ka khayr badanna ilaahu ii dabamari ilaa ajarahu allaahu inuu ilaahay ka sawaabiyo ka ajar siiye mooyaane fii musiibatii musiibadiisa musiibadiisaa sababteeda inuu ka ajar siiye mooyaane wa akhlafa lahu iyo inuu u dabamaryo mooyaane khayran minha wax ka khayr badan inuu dabamaryo mooyaane qaalat waxay tidhi falammaa tuwufiya abu salama markii abu salama la oofsaday qultu waxaan idhi kamaa amaranii rasuululahi sala allahu aleyh wasalam sida rasuulka ilaahay ee amray ayaan markaa idhi oo ku dhawaaqay fa akhlafa allahu liya khayran minhu ilaahay wuxuu ii dabamariyey khayran minhu wax ka khayr badan buu ii dabamariyey rasuulallaahi rasuulkii ilaahay ayuu ilaahay ii dabamariyey rasuulkii ilaahay ayuu ii dabamariyey waa cadfu bayaan ma bedelo oo khayran laga bedelo ama lagu sii bayaamiyo rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa qofka musiibadu haleesho inuu markaa ku dhawaaqo istirjaaca oo uu yidhahdo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun mar labaadkana ducadan inuu ku ducaysto allaahumma ajurnii fii musiibatii wa akhlif lii khayran minha sidaa inuu ku ducaysto weyy waxaa la yidhaahdaa sida marka laga soo wariyey taabiciinta qaarkood wakhtiga masaa'ibta ee istirjaaca la odhanayaa taabiciinta qaarkood waxay yidhahdeen sida saciid ibnu jubayr ummaddan waxaa la siiyey marka musiibadu ay ku dhacdo waxaa nebiyadii hore iyo ummadihii hore aan la siinin oo waxa weeyaan istirjaac innaa inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wuxuu yidhi haddii markaa nebiyadii hore la siin lahaa istirjaaca oo loo sheegi lahaa dee nebi yacquub baa odhan lahaa yaa asafa calaa yuusufa ma yidhaahdeene inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun buu odhan lahaa marka waxay ka mid tahay waxyaalaha ummaddan la siiyey ay la gaarka tahay bay ka mid tahay dadka qaar waxay ku beddesheen inay marka musiibada yidhaahdaan laa xawla walaa quwata ila billah ahlucilmigu waxay dhahan taas waa qalad oo in xawqalada lagu beddesho meeshii istirjaaca qalad weeyo may soo aroorin marka musiibada in la yidhahdo laa xawla walaa quwata ila billah ee sunnay leedahay sunnaday leedahayna waa istirjaaca iyo waxa raacaya marka inta istirjaaci laga tago in xawqale lagu beddesho oo laa xawla walaa quwata ila billah la yidhaahdo ahlucilmigu waxay dhahen waa khalad lakin waa khata qadiima waayo culammadii qarnigii dhexe qaarkood baa inkiraya oo le markaysaa saa in la sameeyo maa iminkana innaga waa dhacdaa inay dad badani markaas sidaa yidhahdaan marka dikriga la odhanaya waxaa weeye inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun dabeedna waa ducada in lagu ducaysto allahuma ajurnii fii musiibatii wa lii khayran minha umu salama waxay tihi anoo sidaa nebiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam ayaa abu salama dhintay oo la oofsaday dabeedna markaasaan isweydiiyo aan idhi yacni abi salama yaa ka khayr badan ya saaxibu rasuulillaah oo gurigii ugu horreeye markaysaga rasuulka usoo hijroodana yacni markaa ahaaday bimacnaa ciddii uga khayr badan waxaa khayriyada waxay uga jeedaa khayriya nisbiya mid mutlaqa kama tilmaamayso ila ogtay bacda saxaaba inay ka khayr badan yihin ogtihi marka khayriya nisbiya cid iyada uga khayr badan ayay marka istiqraabaysaa ay leedahay marka ayaa iga khayr badan markaasaan haddana sidii aan nabiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam baan idhi waan la imi inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fii musiibatii wa lii khayran minha dabeedna waxayna filayn baa dhacay waxayna filayn ayaa dhacay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa usoo khidbeeyey oo cid u soo diray guur la soo qaaday inuu nebigu guursado umu salamana waxay ahayd gabadh caqli badan dabeedna waxay tidhi guurkaaga nici maayo oo waa jeclahay laakiin waa masayr badnahoo waxaan ka baqayaa inaan markaysaa yacni diinkayga taasi ay dhibto oo intaan markaa kugu masayro dabeedna taas aan sababteeda ku cadaab muto taasaan ka baqaya waa midda labaade yacni markaa caruurna waan leeyahay waa midda saddexaade da'dii baan hadda galoo da' baan ahay nebigu calayhi salaatu wasalaam intiiba uga jawaabay wuxuu ku yidhi ta da'da wixii ku asiiba anba i asiibay oo haddaad dee da'weyn tahay amba waa da'weyne nabigaa ka sii weynaa calayhi salaatu wasalaam ta ku saabsan marka waxa waye carruurtana caruurtaadu waa carruurtaydii yani carruurtaydoo kale ka dhigan yihin ta ku saabsan masayrkana ilaahay waxaan ka baryayaa inuu kaa tegsiiyo riwaayaadka qaarna waxay sheegaya inuu kaa khafiifiyo laakiin badanka riwaayaadku waxay tilmaamaya inuu kaa tegsiyaan ilaahay ka baryaya nebiga guurkiisa sidiibay ku aqbashay nebiguna ku guursaday calayhi salaatu wasalaam xadiidka sagaal boqol iyo toddobiyo labaatan wa can abi muusa radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal rasuulka ilaahay waxau yidhi sala allahu aleyh wasalam idaa maata waladu lcabdi hadduu dhinto addoonka ilmihiisu hadduu dhinto qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhaahdaa limalaa'ikatihi malaa'igtiisa wuxuu ku yidhahdaa qabadtum walada cabdii waxaa qabateen addoonkayga ilmihiisiiba qabateen oo bimacnaa aa oofsateen oo disheen fa yaquuluuna waxay odhanayaan oo cala sabiili su'aal aqabadtum baa macnuhu dhacaya miyaa qabateen addoonkayga ilmihiisii miyaa qabateen oo oofsateen waa su'aal iyadoo ilaahay og yahay ayuu allah weydiinaya fa yaquuluuna waxay odhanayaan malaa'igtu nacam haa fa yaquulu wuxuu odhanayaa qabadtum samarata fu'aadi ay aqabadtum ma waxaa qabateen samarata fu'aadi qalbigiisa midhihiisii miyaa qabateen fayaquuluuna waxay odhanayaan nacam haa fa yaquulu wuxuu odhanayaa famaada qaala cabdii muxuu yidhi addoonkaygu fayaquuluuna waxay odhanayaan xamidaka wastarjac waa ku mahadiyo waa ku mahadnaqay wastarjaca waa istirjaacay bimacnaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ayuu yidhi fayaquulu allahu tacaala allah waxa uu yidhaahdaa ibnu licabdii baytan fi ljanna ibnuu u dhisa licabdi addoonkayga beytan guri u dhisa filjannati jannada gudaheeda ugu dhisa wa sammuuhu ku magacaaba gurigaas bayt alxamdi gurigii mahadnaqa ku magacaaba rawaahu tirmidiyo xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu ihi xadiis xasana weeye ibnu baa la akhrinaya ibnu la odhan maayo sababtu waxay tahay dammadu waxa weeye waa caarid waa soo darridee asal ma aha hamsatulwasliga xarafka ku saddexdii markuu godan yahay godaal asliya godan yahay ayaa la godaa laakiin hadduu marka waxawe godaal caarida godan yahay ee asal ahaan uu hoos dhignaa iyada marka waxa waxaweye hamsada waa la hoos dhigaya yacni hoosdhig keliya unbaa markaa ku bannaan oo banaa yabnii bay ahayd laakiin hadda nuunku wuxuu u godmay yacni munaasabada markaa waawga ayaa keensatay yacni marka waxaa damatulmunaasaba loo keenay ibnu licabdi beytin fi ljanna xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa qofka ilmihiisu hadduu dhinto inuu ilaahay su'aalaha malaa'igta weydiiyo iyadoo uu og yahay ayuu weydiinayaa marka uu yidhaahdo maxuu addoonku yidhina waxay odhanayaan xamidaka wastarjac yacni ma barooran yacni wax kalena kuma hadlin aduu kuu mahadnaqay oo ilaahay xaal walba waa loo mahadnaqaa alxamdu lilaahi calaa kulli xaal yacni nebiguna calayhi salaatu wasalaam kaana idaa ra'aa maa yasuruhu qaala alxamdu lilahi aladii binicmati tima asaalixaat hadduu arko wax farax geliye wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii binicmatii tatimu asaalixaat waxaa mahadii u sugnaatay ilaaha markaa ay eh, sababta nicmadiisa ku dhammaystirmayso waxyaalaha wan wanaagsani haddii wax xumaato geliya uu arkana wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi calaa kulli xaal buu odhan jiray marka xaal walba ilaahay waa loo mahadnaqaya marka maqaamu sabri iyo maqaamu alrida ayaa kala jira iyo maqaamu shukri musiibadii in lagu sabro iyo musiibadii in lagu raali noqdo waa martaba ka sii sarraysa sabirkii iyo musiibadii in lagu shukri noqo waa saddex maqaam maqaam waa sabir oo waa waajib qowlan waaxidan musiibada in lagu sabraa waa laysla ogolyahy waa waajib waa waajibun bilijmac waxaa ka sii sarraysa maqaamu alrida musiibadii in lagu raali noqdo musiibadii in lagu raali noqdaana waa shay fiican waxayse culammadu isku hayaan ma waajib ba mise waa sunne laba qowl bayna ka leeyihin culamada qaar ay leeyihiin waa waajib in lagu raalli noqdaa culamada qaarna ay leeyihiin maya waa marka waa sunne in lagu raalli noqdaa waana sida marka waxaweye culamada qaarkood ay arjaxeen sida sheekh taqiidiin ibnu taymiya inay sunno tahay buu arjaxay waayo wuxuu yidhi amarka la amraya ma soo aroorin ee cidda markaa samaysaa la ammaanay maqaamka ka sii sarreeya waxa weye waa maqaamu shukri waa in musiibadii lagu shukriyo oo sidii nicmo loogu shukri noqo taasina waxa weye waa maqaamu shukrio waa kasii koreeya marka xamidaka wastarjac marka maqaamu shukriga xataa inuu la yimi oo ilahay u xamdi xamdinaqay weeyaan tani marka waxaa la amraa in loo dhiso guri jannada looga dhiso gurigaana waxaa lagu magacaaba bayt alxamdi baa lagu magacaaba marka ashukru cala almusiiba waa ku sugan tahay istirjaaca in la yidhahdana waa ku sugan tahay hadal xunna aan lagu hadlin ilaa haddii wax kale uu odhan lahaa waa la sheegi lahaa sabirka maxmuudkaahi waa marka musiibadu qofka ku dhacdo inuu sabro laakiin inuu markaa qaylqayliyo oo iswaalwaalo oo maryaha jeexjeexo oo yacni wax aan munaasib ahayn ku hadlo oo dabeed hadhow uu yidhahdo waa sabrayaa dee kaasi waxa weeye markaa sabiruu wanaag ku helaya maaha sabirkii maxmuudkaa maaha inama asabru cinda sadmati aluulaa sabirka maxmuudka ee sawaabkii ajarka laga helaya wuxuu ahaaday oo qura marka ugu horraysay qofka musiibadu ku dhacdo sabirku sabro xadiiska sagaal boqol iyo siddeed iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo lix iyo soddon wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal yaquulu allahu tacaala allah waxa uu yidhaahdaa ayaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam maa licabdiilmu'mini cindii jazaa'un ida qabadtu safiyahu min ahli dunya suma اxtasabahu ila aljanna maa licabdi licabdilmu'mini addoonkayga muuminka uma sugnaan cindii jazaa'un aniga agtayda abaalmarin uguma sugnaan aniga agtayda lagu abaalmariyo ida qabadtu safiyahu haddaan qabto oo bimacnaa oofsado safiyahu kuu jeclaa haddaan oofsado bimacnaa aan diloo geeri u keeno oo min ahli dunyaa ehelka adduunyada xaaluu ka mid yahay safigaasi safiyahu waxaa loo jeeda xabiibahu kuu jeclaa yacni yusaafihi bilmawadda uma xtasabahu dabeedna ajar u niyeysto oo ku sabro ajar niyeysto wax abaalmarina agteeda uguma sugnaan ila aljannata jannada maahe yacni abaalmarin aan jannada ahayn oo ugu sugnaatay agtayda ma jirto mar hadduu cidduu jeclaa oo ahlu dunya ka mida aan kaa oofsaday oo aan kaa qabtay dabeedna uu ku sabray oo ajar niyeystay janno waxaan ahayn abaalmarintiisu may ahaan rawaahu lbukhaariyo xadiiska bukhaari baa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa fadliga uu leeyahay sabirka iyo ixtisaabku cidda la jecel yahay markay dhimato in lagu sabro ajarna la niyeystaa fadligeed iyo sawaabkeedu inuu weyn yahay jannana lagu helaayo jannana lagu helaayo taasaa laga qaadanaya ta kale qayloqayladan iyo baroortan iyo waxani waxay ka anfacayaan ma jirto dembina waa ka xambaaranaya sawaabkiina waa seegaya dembi kabaa'irana waa ku dhacaya waxay u soo celinayaanna ma jirto naftiisina waa dhibaya xadiiska sagaal boqol iyo sagaal iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo toddobiyo soddon wa can usaamata bni zaydin radia allahu canhuma qaala arsalat ixdaa banaati nabiy sala allahu aleyh wasalam ilayhi tadcuuhu wa tukhbiruhu ana sabiyan laha aw ibnan laha fi lmowt usaamata bnu zayd waxa uu yidhi arsalat waxaad dirtay ixdaa banaati nabiy sala allahu aleyh wasalam yani isagay dirtay arsalathu hablihii nabiga sala allahu aleyh wasalam inan ka mida ayaa waxay u dirtay usama ilayhi rasuulka sala allahu aleyh wasalam bay u dirtay tadcuuhu xaalay u yeedhayso wa tukhbiruhu ay uga warramayso oo u sheegayso anna sabiyan laha in ilmo u sugnaaday aw ibnan ama inan u sugnaaday filmowti sakaraadkii geerida inuu ku sugan yahay muqadimaadkii iyo sakaraadkii geerida inuu ku sugan yahay fa qaala lirasuuli wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ciddii la soo diray irjic ilayha ku noqo oo fa akhbirha uga warran anna lilaahi tacaala maa akhad allah inuu iska lahaa waxa uu qaato bimacnaa cidda uu oofsado isagaa markii horeba lahaa walahu maa actaa isagu u sugnaaday waxa uu bixiyo ay aladii actaahu maada waxa bannaan in mawsuul laga dhigo iyo in laga dhigo masderiye laga dhigo haddii masderiye laga dhigo waxay noqonaysa anna lilaahi waxaad uga warantaa inay allah u sugnaatay oo allah la gaar yahay tacaala allah isagaa korreeye maa akhad ay ilakhdu qabashadu walahu maa actaa ay walahu lictaa'u wax bixinta iyo wax qabashadaba ilaahay isaga iska leh oo cidduu doonana qabanaya cidduu doonana bixinaya ama maa akhada ay aladii akhadahu kuu qaato ilaahay isagaa iska lahaa walahu maa actaa ay ma acaahu alladii acaahu kuu siiyeyna ee bixiyeyna ku deeqayna ilaahay isagaa lahaa wa kulla shayin cindahu biajalin musamma wa kullu shayin shay kastaaba cindahu ilahay agtiisa biajalin musama ilahay agtiisuu ku sugan yahay biajalin ajal buu ku sugan yahay iyo muddo musaman ilahay agtiisa ka magacaabay ama shay kastoo cindahu allah agtiisa ahaadayba biajalin ajal iyo muddu ku sugan yahay musaman ilahay agtiisa ka magacaaban famurhaa amar faltasbir ha sabirto waltaxtasib ajarna ha niyeysato amaroo bimacnaa amarkaa iga gaadhsiiyo hana sabirto ajarna ha niyeysato wadakara tamaam alxadiis xadiiska dhammaystirankiisana waa sheegay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay marka xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa in nabiga hablihiisa inan ka midii ay tidhi markaa ilmaa iga xanuunsanayo oo sakaraadkii ku jiray ii kaalay inantaasi waxay ahayd sida riwaayadka qaar ku soo aroortay zaynab bay ahayd waxaana qabay abulcaas ibnu rabiic ayaa qabay abilcaas ibnu rabiicna habarwadaag bay ahaayeen abilcaas ibnu rabiic waxaa dhashay haalatu bintu khuwaylid zaynabna waxaa dhashay khadiijatu bintu khuwaylid marka laba dumaroo walaalaah baa kala dhalay marka habarwadaag rumay ahaayeen marka riwaayaadka qaar waxaa ku soo arooray in marka inan uu ahaa qofkan sakaraadka kaga sugnaa riwaayaadka qaarna waxaa ku soo arooray inuu inan ahaa xadiis baabka soo socda inu ku arki doonaabe xadiiska sagaal boqol iyo koob iyo soddon xadiiska mid quri inaga xigo marka riwaayaadka qaarna inan baa ku soo aroortay qaarna inan qaarna taraddud baa ku soo arooray oo labada marka waxa weeye shaki la geliyey inan ama inan taxdiidkiisa ilmahaas kolley culammadu way isku khilaafaan bacd ahlicilmi waxay yidhaahdeen wuxuu ahaa caliyu bnu abilcaas buu ahaa inan abilcaas dhalay oo cali la odhan jiray ayuu ahaa culammada qaar baa laakiin ictiraado waxay yidhaahdeen ilmahaasi waa yaro koray oo dee markaysaga qaangaadhnimada waa ku dhowaaday sida la soo wariyey curfanna lama yidhaahdo sabi haddii marka waxa weeyaan uu qaangaadhnimada ku dhowaado laakiin culamo kale ka jawaabo waxay yidhahdeen curfan yaa laba odhane laakiin luqatan waa la yidhahdaa luqadii in arrinkaasi saa'iq ku yahay baana ku filan walow curfan yaa la isticmaalinbe waxaa kaloo la yidhi umaamay ahayd hadday inan ahayd umaamana waxa waa la ictiraado waxa la yidhi umaama way noolaato way weynaatay oo markii dambe dee calaba guursaday ilaa cali markii dambe laga dilay markii dambena cali waa looga dambeeyey dee markaa yaraankumama dhimanba umaama maaha umaama maaha bacdi kale waxay yidhahdeen waxaa laga yaabaa ilmahan in faatima dhashay oo inan yarbaa jiray oo markiisaa muxsin loodhan jiray oo inan cali ahaa oo isaguna saqiiray laakiin dee taa waxaa ka hor imanaya riwaayadka qaarkood inay ku soo aroortay inay zaynab ahayd calaa kulli xaal inan inuu ahaabay u badan tahaye ilmo yaroo sakaraadaya ayaa markaa waxa weeye nebiga ay ugu yeedhay ay tidhi i kaale dabeedna nebigu farriin buu ku celiyey oo yidhi marka waxa weeye sabirsii oo waxaad ku tidhaahdaa uga warantaa inuu ilaahay wuxuu qaatay iyo wuxuu bixiyeyba isagu leeyahay wax kastaabana marka ilaahay agtiisa ajal magacaaban ku leeyihiin marka waxa weeye amaroo hana sabirto ajarna ha niyeysato dabeedna mar labaad bay soo celisay ay ti maya ilaaba ilaa i markaasuu nebigu ajiibay markaasuu u tegey marka kaana waxaa inoo sheegaya xadiidka soo socda ayaa inoo sheegaya culamada qaarkood waxay yidhahdeen umaamo laguma fasiri karo haddaan la odhan weji baciida aan lagu lagu xambaarin wejigaas waa maxay in la yidhaahdo markan waxa weeye sakaraadkii inuu ku sugnaayoo kale u ekayd laakiin markii dambe wuu ka kacay oo sakaraadkii ma noqon qofkiina uma dhimane waa noolaaday yani bacdi sidaa doona inuu ku tawjiihaan baa jiray laakiin nowcan ma waxaa markaa ka awleysan sida hore inusoo aragnay waayahay waxaa laga qaadanayaa marka waxa weeye ashyaada qofka lagu sabirsiinayo siinayo ee loogu qalbi qaboojinayo ama loogu tacsiyadaynayo alfaaddan oo kale inay ka mid tahay marka iyadoo ilmuhu weli aanu dhiman baa la yidhi hadalkaa ku dhaha haddii asbaabtii geerida muuqatay marka qabla yani marka waxaan yani marka geeridu muuqato oo naftu iska guraysa iyo markuu nafbaxaba in qofkii la sabirsiin karo oo tacaabirtanoo kale lagu odhan karo oo loogu tacsiyadayn karo ayaa laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya tacsiyadana lafdii khaasa ah uma soo aroorine tan baa ugu dhow waxaanay culammadu yahay wax kastoo sabirsiin faa'iidaynaya qofka in la sabirsiinaayo ya tacsiyada meesheedii waa buuxinaysa baabka boqol iyo saddex iyo konton baabu jawaasi albukaa'i cala almayiti bihayri nadbin wala niyaaxa oo hinta meydka loo ooyaa inay bannaan tahay bikayri nadbin nadbi la'aanteed nadbigu waa iska nooc baroor ah oo qofka maxaasintiisiiyo wanaaggiisiioo la sheeg sheego oo layaha sidan buu ahaa sidan buu ahaa sidan buu ahaa sidan buu ahaa yacni markaa saas weeye tacdiidu maxaasin ilmeyd inta la ooyo wanaagyaalkii meydku uu lahaana la sheeg sheego ayaa nadbiga la yidhahdaa waa nooc niyaaxadun ka mid a ah. iyo walaa niyaaxatin baroor la'aanteed oo baroor iyo qayloqayle iyo maxaasintii wanaagyadiisii la sheegsheegaayoo la tirinaayo waxaasoo dhan ka madhan ee oohintun shalalax leedahay yaa in meydka loo ooyaa oohin saasa inay bannaan tahay buu u baab yahay ama niyaaxatu baroorta miyaa fa xaraamun waa mid xaaraan aan bannaanayn wa saya'tii fiiha baabun fii kitaabi nnahyi waxaana iman doonaa baab ku soo arooray oo ku sugan baabka nahyiga ama manaahida waxyaalaha la reebay in sha allahu tacaala baabka saddex boqol iyo laba baynu ku arki doonaa oo halkaasuu niyaaxada iyo baroortu inay xaaraan tahay uu baab ugu guntayaa uu baab ugu guntaya marka oohintii markaa ka maran baroorta iyo qayloqaylada iyo waxaa ka marani inay bannaan tahay buu u baabaystay wa ama albukaa'u ohinta miyaa faqad ja'at axaadiisu kasiiratun binnahyi canhu waxaa timi axaadiis fara badan baa waxay ku timi binnahyi canhu reebista la reebaayo wa ana almayita yucadabu bibukaa'i ahli iyo in meydka lagu cadaabaayo bibukaa'i ahlihi ehelkiisu inay u ooyaan sababteeda in lagu cadaabaayo wa hiya muta'awalatun waa mid la awilaayo oo daahirkeeda laga leexinayo daliil daraaddii baa loo awilaya wa maxmuulatun waxaana lagu xambaarayaa calaa man awsaa bihi ciddii ku dardaarantaa lagu xambaaraya aw maxmuulatun baa nusakha qaar qorayaan waa la awilayaa ama waxaa lagu xambaaraya calaa man awsaa bihi kii ku dardaarmay waa weydun qalayso muta'awalatun waa la awilayaa oo daahirkeedaa laga leexinayaa daliil daraaddii wa maxmuulatun waxaana lagu xambaaraya calaa man awsaa bihi ciddii ku dardaarantaa lagu xambaaraya cidda lagu cadaabaayo ee baroorta loo baroortay ee cidda lagu cadaabayaa ee meydka ahi in loo barortay lagu cadaabaya waa ciddii ku dardaarantay waannahyu reebistuna innamaa huwa cani ilbukaa'i aladii fiihi nadbun aw niyaaxa waxaa la reebay la diidayna waa maxay waxaa la reebe la diiday waxa weeye waa oohinta la ooyaayo alladii kaasoo fiihi nadbun ay ku sugan tahay wanaagyadii qofka dhintay in la tirinaayo la taxaayo sidanuu ahaa sidanuu ahaa sidanuu ahaa yacni la odhanaayo taa lagu qaylinayo aw niyaaxatun ama baroor ay weheliso taasaa la diidaya waddaliilu cala jawaazi albukaa'i bihayri nadbin walaa niyaaxatin axaadiisu kasiira daliilka u daliilka ah calaa jawaazi lbukaa'i oohintu inay bannaan tahay bihayri nadbin yani nadbi la'aantii yani oohin maxaasintiisii iyo wanaagyaalkiisii la tirinayo la'aanteed la ooyo inay bannaan tahay walaa niyaaxatin iyo baroor la'aanteed la ooyo inay bannaan tahay axaadiisu kasiira waa xadiis fara badan minha waxaa ka mid a ah xadiiskan soo socda marka waxaa jira axaadiis tilmaamaysa in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ina almayita yucadabu bibukaa'i ahlihi calayh meydka waxaa lagu cadaabaa oohinta ehelkiisu u ooyaan baa lagu cadaabaa marka xadiiska daahirkiisu wuxuu u egyahay oohintaba in la diidaayo maydka loo ooyo laakiin oohin keliya loogama jeedee waa oohin qayloqaylo weheliso ama baroori weheliso ama qofka wanaagyadiisii oo la tirinaayo weheliso oohinta noocaasa ee khaaska ah weeye marka waxa weeye markaa la diidaya wa ilaa marka oohintu hadday ka maran tahay ashyaadaas baroorta iyo qayloqaylada iyo yacni maydka in eh, wanaagyadiisii la tirtirinayo iyo waxaasoo dhan hadday ka maran tahay inay bannaan tahay adiladaa ku tusinaysa oo waxa weeye markaa axaadiista ayaa caddaynaysa oo markaa sariixna ku ah axaadiis mutacadida iyadu waa bannaanta ishkaal ma leh laakiin oohinta la diidaya ohin khaas ah marka axaadiista qaarkood waxay sheegayeen bibukaa'i ahli calayhi oohinta keliyay sheegayeen in lagu cadaabaayo laakiin waxaa caddaynaya axaadiista kale sheegaysaa ina almayita yucadabu bima niixa calayhi meydka waxaa lagu cadaabaa wixii loogu baroortay ama maniixa calayhi yani waxa weeye kii marka waxa loo baroorto baroorta loo baroortaa lagu cadaabaa taana axaadiis baa ku soo aroortay axaadiistaana saxaabo kala duwan baa laga soo wariyey oo marka waxa jamac saxaabada ka mida soo wariyey inkastoo caaisha ay markaa khata ku xukuntay oo ay tidhi marka waxa nebigu ma odhan maydka waxaa lagu cadaabaa baroorta loo baroortae waxa marka uu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam qolo yuhuud ah oo marka waxa barooranaysay markaasaa dabeedna nebigu yidhi waxa weeye iyadiina waa la cadaabayaa qofkii markaa yuhuudiga ahaa ee dhintay in gabadh ahayd baan u malaynaya iyadiina waa la cadaabayaa ama qofkii dhintay yuhuudigaana waa la cadaabaya iyaguna waa u barooranayaan iyaguna waa u barooranayaan marka waa ismoodsiya tireen cabdullahi bnu cumar sidaa ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni meydka yani oohinta loo ooyo ama baroorta loo baroorto baa lagu cadaabaya lama odhan qur-aankaaba idinku filan buuli waxay tii qur'aankaaba idinku filan soo ilahay ma odhan walaa tasiru waasiratun wisra ukhra nafna naf kale dembigeed xambaari mayso laakiin waxa weeye calaa kulli xaal cabdullahi bni cumar masalada kuma wahmiin keligiina ma soo warin jamac saxaabada ka midaa ah soo wariyey cumar baa soo wariyey ibnu cumar baa soo wariyey muqiiratu bnu shucbaa soo wariyey samuuraa soo wariyey tirmidi wuxuu taxayaa ilaa toban buu gaadhsiinaya marka jamaaco badan oo saxaabada ka mid a ah ayaa soo warisay oo sida ibnu cumar u warisay oo sida ibnu cumar u wariyey oo kale u wariyey inkastoo riwaayadka qaar ay ku soo aroortay ibnu cumar inuu aabbihii ka wariyey macani waxa weeye waa sida uu ku warinaayo ay saas soo aroortay laakiin muqiiratu bnu shucba iyo dee saxaabo kaleba waa soo wariyeen oo saxaabada ka mid a ah la soo wariyey marka miduu wahmiyey maaha marka mar hadduu xadiidku sugan yahayna waa in maxmal eh, lagu kulminaya lagu xambaaraa wejiga wanaagsan lagu kulminayaana waxay noqonaysaa in la yidhaha bibukaa'i ahlihi waxaa loo jeeda waa bukaa niyaaxa weheliso kow niyaaxada lafteeda ficil kaley ka dhacaysaa oo cid kalaa samaynaysee baroortaa cidda kale barooranayso see loogu cadaabayaa qofka yacni culammadu awjuh bay markaa sheegeen ilaa siddeed weji ay gaadhsiiyeen yacni culammada markaa qaarkood waxay yidhahdeen oo in badanoo culammada ka midi ku tageen waxaa lagu cadaabayaa waa haddii uu ku dardaarmo ii baroorta amaba uu ogaado in loo barooranayo oo caado saasi ay tahay uu ka reebi waayey oo odhan waaye imika waa hay soo barooranina tafriidka uu la yimid daraaddeed ama sababista uu sababay daraaddeed ee uu yidhi ii soo baroorta ama uu ka reebi waayo isagoo og markaa in loo barooranayo caado saasi ay tahay sababtaasu camalkiisiyaa lagu cadaabayaa wejiga lagu xambaarayaa saas weeye badanka culammadu wejigaasay ku xambaareen caado jiri jirta inay ahayd baa la yidhioo waagii jaahiliyada qabla alislaam waa ay ku dardaarmi jireen in loo soo baroorto ya sidii shaacirkii uu yidhi tarafa idaa midtu fancaynii bimaa ana ahluhu wa calaya aljayba yabnata macbadi haddaan dhinto isoo barooro waxaan u ehelka ahay igu sheeg sheegoo ii soo barooro wa shuqi calaya aljayba yabnata macbadi maryahana ii dildilaaci yaa ina macbaday oo inay musiiba dhacday markaysa waa in la arkaa maryaha dildilaaci saasuu dardaarmaya marka waxay ahaan jirtaa la yidhi caado markaysa markaa lagu dardaarmo ayay ahaan jirtay qaarkood ay odhan jireen ashcaarta qaarkood ay yidhaahdeen yani markaa sannad waa inaad isoo baroortaa waman yabki xawlan kaamilan faqad ictadar yani sanad dhammaystiran qofka markaysa waxaan yani ooyaana waa cudurdaar dhameeye cudurdaar waa la yimi yani marka waxa weeye marka ciddii ku dardaarantay amaba og inay caadadu tahay in la samaynaayo ka reebi waayey baa lagu cadaabayaa waa weji adilada lagu kulminaayo aayadda ay deliishatay caaishana aan ka hor imanayn xadiisku mar hadduu sugnaaday tawjiih saxiixa waa in loo tawjiihiyaa bukaagana asalka bukaaga la diidi maayo dee nebigaa sameeyey calayhi salaatu wasalaam haddii asalka la diidaayo nebigu ma sameeyeen calayhi salaatu wasalaam axaadiistan soo socotaa inoo sheegaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu marka waxa ooyey markaa sheegaysa cadaabka ruuxa la yidhi waa lagu cadaabayaa ma wuxuu ku gaar yahay wakhtigan baroortu socoto keliya miyuu ku gaar yahay mise ila alabad baa lagu cadaabayaa axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay yucadabu fii qabrihi bima niixa calayhi xabaashiisa gudaheeda ayaa lagu cadaabayaa baroorta loo baroortay daraaddeed riwaayo kalena waxay sheegaysaa yowma alqiyaama ayaa la cadaabaya marka cadaabku kuma koobno keliya intan marka baroortu socotee inuu ka bato waa dhici kartaa xadiidkana marka labada riwaayo la eego waa tilmaamaya in qabrigana lagu cadaabaayo maalinta qiyaamana la cadaabaayo marka qadarkanoo keliya kuma koobna awjuhda eh, xadiiska lagu tawjiihinayana wejigii ugu xoogga badnaa baynu sheegnay laakiin awjuh kalaa jirta weji labaadoo ku soo xigaa jaraa culammada qaarkood doorteen ahlucilmiga qaarkood waxay ku xambaareen ee marka la yidhi waa la cadaabayaa in looga jeedo yacni waa ka xanuunsanaya arrinkaasoo yacni yata'allam uu ku dhibaatoonayaa u dhibsanayaa yacni waxa weeye baroortaa loo barooranayo ayuu dhibsanayaa cadaabkuna ciqaabka laba mid aha bay oo farqa u dhaxayn karaa yucadabu iyo yucaaqabu way kala duwanaan karaan maaha marka haddii cadaab la sheego ilaaba ilaa inay ciqaab tahay ciqaabna waa u dhici kartaa ciqaab waxaan ahayna waa u dhici kartaa waxaa caddaynaya xadiiskii tilmaamaya alsafaru qitcatu min alcadaab safarku waa qayb cadaabta ka mida oo waxa weeye yamnacu axadakum nawmahu wa sharaabahu yacni waxa weeyaan ila aakhirihi aw kama qaal wuxuu qofka u diidayaa hurdadiisii iyo cuntadiisii iyo sharaabkiisiibuu u diidayaa marka waxa weeye cadaab baa lagu tilmaamay cadaab la ciqaabayana ma aha ee waxaa loo jeedaa isaga ayaa xoogaa markaysaga dhibsanaya oo ku dhibaatoonaya ayaa laga tilmaamaya marka wejigaana ibnu jariir atabari iyo culamo kale ayaa maray waana sida marka ibnu taymiya ibnu qayim ay u gargaareen yacni weeyaan laakiin wejiga ugu xooga badani waa wejigan jumhuurku ay mareen oo in laga tilmaamayo maxay ruuxii ama ku dardaarmay ayaa la cadaabayaa amaba garanayey in loo barooranayo caadadu sidaa tahay amaba ehelkiisu inay u barooranayaan garanayey oo ka reebi waayey marka wuxuu la tafriid buu la waa ka gaabiyey yani waxa weyaan camalkan waxbuu ku leeyahay waa sababay sababistaasaa lagu ciqaabaya oo lagu cadaabayaa sabaabistaasaa lagu ciqaabaya lagu cadaabaya marka macnaha laga tilmaamayaa saas yadaa weeye marka wejigaasaa ugu arjaxsan laakiin awjuh badan bay culammadu sheegeen wejigaa labaadna oo ku soo xigaan xadiidka sagaal boqol iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo siddeed iyo soddone can ibni cumara radia allahu canhuma anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam caada sacda bna cubaadah axaadiista mawduuca u daliilka ah minha waxaa ka mid a xadiiskan ibnu cumar waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam soo booqday sacda bna cubaada wa macahu cabduraxmaan ibni cawf wa macahu cabduraxmaan ibnu cawf waxa weheliyoo nebiga la socday cabdiraxmaan ibnu cawf iyo wa sacd bnu abi waqaas wa cabdullahi ibni mascuud radia allaahu canhum saxaabadaasaa la socotay nebiga calayhi salaatu wasalaam fabakaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi baa ooyey falammaa ra'a alqawmu markay raggii arkeen bukaa'a rasuuli rasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam oohinta rasuulka sala allahu aleyh wasalam markay arkeen oohinta rasuulka sala allahu aleyh wasalam markay arkeen bakow yaguna waa ooyeen yaguna waa ooyeen faqaala uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam alaa tasmacuun miyadaan maqlayn ina allaha laa yucadibu bidamci alcayn ina allaha ilaahay laa yucadibu waxba kuma cadaabo bidamci alcayni ishu ilmada ilmaynayso waxba kuma cadaabo walaa bixusni alqalbi qalbigu murugaduu murugoonayana waxba kuma cadaabo walaakin yucadibu bihada aw yarxamu ha yeeshee kaasuuma marka ama wax ku cadaaba ama ugu naxariistaa carabka intuu tilmaamay wa ashaara ila lisaanihi carabkiisuu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahy bukhaari muslim baa isku waafaqay xadiidkana wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam oohintu inay bannaan tahay haddii marka qaylo qayloqayle iyo baroor iyo waxba wehelin ya inay oohintu bannaan tahay marka qof dhimanayo ama nafbaxayo in la ooyaa inay bannaan tahay baa laga qaadanaya saasaa laga qaadanaya amaba qof xanuunsanayo sacd ibnu cubaada markan ma dhiman yacni waxa weeye nebiga waa ka dembeeyey calayhi salaatu wasalaam waatii saqiifatu bani saacida maalintii uu xaadiray waxaweeye ansaartu waxabay ku hamiyeen inay markaa sacad ay la baayactamaan oo baycada la galaan markii nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye xaaladdan xanuun culus baa laga yaabaa inuu hayey dabeedna sidaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa u ooyey sidaa nebigu u ooyey laakiin xanuunkii waa ka kacay waa ladnaaday yacni markaa nebigana calayhi salaatu wasalaam waa ka sii dembeeyey oo nebiga ayaa ka horraan dhintay xadiiskani wuxuu caddaynayaa ilmada marka waxa weeye indhuhu ilmeeyaan iyo murugada qalbigu murugoodo inaan dhibi ku sugnayn ayna bannaan tahay inay bannaan tahayna waa ku dhibina ayna ku sugnayn ilaahayna aan waxba ku cadaabayn lana reebin nebiguna waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam inuu qalbigiisuna murugooday indhihiisuna ay ilmeeyeen sida xadiiska mid ka xigaaba inoo sheegaayo inoo caddaynayo ina alcayna tadmacu waalqalba yaxzan yani waan arki doonnaa insha allahu tacaala marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal oohinta keliya inay bannaan tahay ama qofkii ha nafbaxo ama waxawe aad ha u xanuunsanayo ama sakaraadba ha ahaado in wakhtigaa la ooyaa yani dhibaatada ku sugan daraaddii yani marka inay dhibu ku sugnayn mar haddaan baroor iyo qayloqayle iyo wax weheliya ayna jirin ay tahay un raxmad raadkeeda ay tahay yani markaas saas ay tahay xadiidka sagaal boqol iyo koob iyo soddon dabacdaha qaarkoodna wuxuu yahay sagaal boqol iyo sagaaliyo soddon wacan usaamata bni zaydin radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama rufica ilayhi ibnu bnati usaamat ibnu zayd waxa uu sheegay in rasuulka sala allahu aleyh wasalam loo soo kor yeeloo loo soo qaaday ibnu bnatihi inantiisu inankii ay dhashay baa sare loogu soo qaaday wa huwa fi lmowt waxaa loo soo qaaday walxaal huwa inanku filmowti muqadimaadkii geeridiiyo sakaraadkiisii uu ku sugan yahay ay fii sakaraati almowt ama fii muqadimaati lmowt fafaadat caynaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam waxaa ilmo burqaday labadii indhood ee nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ilmeeyey fa qaala lahu sacdun markaasaa wuxuu ku yidhi sacdu bnu cubaada riwaayaadka saxiixaynkay ku soo aroortay in la cayimaayo sacadku inuu sacd bnu cubaada yahay marka ha u qaadanin sacdu bnu mucaad inuu yahay ha u qaadan bukhaariyo muslim bay ku soo aroortay inuu sacd bnu cubaada ahaa fa qaala lahu nebiga wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sacdu bnu cubaada sacdo inu cubaada abaa wuxuu ku yidhi maa haada yaa rasuula allah muxuu kani ahaaday rasuulkii ilaahayow sala allahu calayhi wasalam bimacnaa oohintu waa maxay macnaahaan wuxuu dhacayaa maadaama aad naga reebtay in la ooyo sababtaad u ooyeysaa waa maxay marka wuxuu u fahamsanaa in waxa weeye oohinba aan la samayn karin haddii qof dhimanayo aan laba ooyi karin dee siduu u fahamsanaa baana qaldanayd asalka oohinta lama diidin laakiin qayloqaylada iyo baroorta iyo yani waxa weeye waxyaalaha tilmaamaysa sabir darrada sida maryaha in la jeexjeexa iyo in la istuntumo iyo in markaysaa la qaylqayliyo iyo in markaysaa hoognayay ba'aynayay la yidhaahdo iyo in wanaagyadiisa la tirtiriyo iyo buur buu ahaa iyo kan buu ahaa iyo sayid buu ahaa iyo boqor buu ahaa yacni waxaas markaa lala qayliyo ashyaadaasaa la diidaaya laakiin oohin iska soconayso oo markaa waxa ruuxii loo ooyayo laakiin aan sawd iyo cod iyo baroor iyo wax kale wehelin marka horeba mamnuuc ma ahayn waayahay qaala wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam oo ku jawaabay haadihi raxmatun jacalaha allahu tacaala fii quluubi cibaadihi haadihi tani raxmatu naxariis weeye bimacnaa asaru raxma naxariis raadkeed weeye naxariistaasoo jacalaha allahu tacaala allah ka yeelay fii qulubi cibaadihi qalbiyada addoommadiisa mid ku sugan uu ka dhigay wa innamaa yarxamu allahu min cibaadihi aruxamaa ee allah wuxuu u naxariistayoo qura min cibaadihi addoommadiisa xaalay ka mid yihiin alruxamaa kuwa naxariista badan buu ilaahay u naxariistaa kuwa naxariista ayuu ilaahay u naxariistaa aljazau min jinsi alcamal mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa mid la nooca weyn soo aragnay laakiin hadda mawdicu shaahid wuxuu u keenay oohintu inay bannaantahay buu u keenay xadiisku marka horena ma dhammaystirin iminkadan lafteedana ma dhammaystirin marka qadarka waxa weeye hadda uu ka keenay waxa uu tilmaamayaa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ooyey wax sawda iyo codoo ka soo baxay ma jiro marka oohintii la diidaya maa axaadiista qaar oo dee bukaa itlaaqaya waa jiraan in almayita layucadabu bibukaa'i ahlihi calayh laakiin bukaaga waxaa loo jeedaa bukaa muqayada loo jeeda bukaa khaas ah bidaliil axaadiista kale soo aroortay ee marka xadiiskani ka mid yahay ee tilmaamaysa bukaaga inaan la diidayn bukaaga inaan la diidayn marka in axaadiista qaar la itlaaqay bukaaga waxaa caddaynaysaa oo qaydaysaa axaadiista kale ayaa qaydaysa marka saas aawoodee bukaa oo dhan lama diidaayo bukaagii waa wanaagsan yahay hadduu maxaadirtii ka maran yahay oo loo ooyayo raxmad qofka loo naxariisanayo ya oo laga naxayo sidaa haddii loo ooyayo oo aan markaa waxyaalihii maxaadiirta ahaydee waxyaalihii markaa xumaana ay ka maran tahay dhibi kuma sugnaa waaba kamaal waa shay fiican waa shay fiican wey xadiisku wuxuu tilmaamayaa cidda marka waxa weeye cid dhimatay u ooyeysaa haddii ay marka waxyaalaha dembiyada aynay ku ladhnayn inaan dhibi ku sugnaynee shay fiican tahay oo maxmuud ah inay tahay baa laga qaadanaya waligaa qofkaasi ma jixin jixinjixo oo markaysa waxayn xataa waxa weeye dee qofka yacni nafbaxaya iyo qofka markaysaa kama naxayo ya uma naxariisanayo yacni uma turayo yacni isagoo marka waxa weeye qofkii markaa nafti ka baxayso amaba u dhintay buu markiisa qoslayaa waxa weeye ta noocaasi dee markaa ansab maaho kamaal maaha kamaalku waxay tahay waa naxariista marka waxa cid loo naxariisanayo weeye oo sababtii oohinta keensanaysay markay timaado la ooyo oo sababtii qosalka keensanaysay markay timaado la qoslo oo sababta la yaabka keensanaysa markay timaado la yaabo laakiin in la yidhaha hebel ma qoslo mana ooyo yacni ma aha markiisa wax kamaal maaha nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa muusoonayey waa qosi jiray waxa weeye waa waxyaalaha la yaab kale waa la yaabi jiray yacni waxa weye waa naxariisan jiray waa raxmad badnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka raxmad daraaddeed buu la ooyey ilmaha yar u naxariisanaya markaasuu hadihi raxmatun jacalaha allahu tacaala fii quluubi cibaadih waxaa kaloo laga qaadanaya aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku yahay bay markaa tahay marka ciddii naxariisatay ilahay waa u naxariistaa axaadiis kaloo la noocan waynu soo aragnay man laa yarxam laa yurxam yaa kaa naxariisan looma naxariisto haddaanu khalqiga ilaahay u naxariisan allahna u naxariisan maayo allahna u naxariisan maayo waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni shay ishkaal leh haddii markaa ruuxu uu la kulmo inuu markaa cidda u aqoonta la su'aalo sacd ibnu cubaada maadaama u haystay oo hintoo dhan in la wada diidaayo oo markaa cid dhimanayso aan laba ooyi karin markuu arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ooyaya ishkaalkii lama aamusine nebiga calayhi salaatu wasalaam buu weydiiyey oo wuxuu yihi maa haada marka fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun noocaasay noqonaysa xadiidka soddon dabcadaha qaarkoodna waa sagaal afartane eh. wacan anasin radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam dakhala cala bnih anas wuxuu sheegay in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam dakhala u soo galay cala bnihi inankiisiibuu usoo galay ibraahiima ibraahim ahaaday radia allahu canhu allah raalliha ka noqdee wa huwa yajuudu binafsi isagoo naftiisa ku deeqaya waxaa loo jeedaa naftu ay ka baxayso waa dhimanaya maa naftii buu bixinaya kaanahu maraggii u dhiibaayo fa jacalat caynaa rasuulilaahi sala allahu aleyh wasalam tadrifaan waxay gudagashay caynaa rasuulilaahi sala allahu aleyh wasalam labadii indhood ee rasuulku sala allahu aleyh wasalam tadrifaani inay ilmaynayaan oo ilmo shubayaan ilmadii baa shallalax ka socota nebiga calayhi salaatu wasalaam faqaala lahu cabduraxmaan ibnu cawf wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan ibnu cawf baa wuxuu ku yidhi wa anta yaa rasuul allah yacni adigu rasuulka ilaahayow miyaad ooyeysaa atabkii adigu rasuulka ilaahayow yacni miyaad ooyeysaa nabigu waxau yidhi calayhi salaatu wasalaam yabna cawf ina cawfow innahaa raxma naxariis weeye buuyi bimacnaa asaru raxma naxariis raadkeed weeye naxariis baa sababtay oohintan daatadeedu naxariis ma aha laakiin waxaa laga tilmaamayaa inay sababu tahay marka waa min baabi itlaaqi asabab wa iraadat lmusabab ya in marka ama mudaaf loo qadaro ama la yidhaahdo sababtii baa la sheegay musababkaana loo jeedaa uma atbacaha biukhra kadib wuxuu raacsiiyey nabigu calayhi salaatu wa wasalaam biukhra kelmad kale ayuu raacsiiyey kelmad kale ayuu raacsiiyey oo marka waxaa la mida ama weji labaadna waa loo fasiraa uma atbacaha wuxuu raacsiiyey biukhraa ay bidamcatin ukhraa ilmo kale u raacsiiyey oo mar kale haddana ilmadii ka timi nebiga calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu ihi nebigu calayhi asalaatu wasalaam ina alcayna tadmacu waalqalba yaxzanu ina alcayna ishu yacnii indhuhu tadmacu way ilmaynaysaa waalqalba yaxzanu qalbiguna waa murugoonaya kutubaha qaarkood waxay ugu dhacday yaxzunu laakiin waa khalad oo yaxzunu maaha saas aawadeed mulla cali alkhaari waxau yihi waa khata faaxisha in yaxzunu la yidhaahdaa mawdican waa khata faaxisha waayo waa kala macne yaxzunu iyo yaxzanu labaduba waa jiraan labadubana qur'aanka waa ku yimaadeen laakiin waa kala macnoo midna waa mutacaddi midna waa laazim yaxzunu waxay noqonaysaa wuu murugo gelinayaa waa mutacaddi oo mafcuul bay qaadanaysa ya laa yaxzunuhum alfazacu alakbar laa yaxzunuhum mafcuulkeedii bay haysataa laba qira'a la ahriyo laa yuxzinuhum yada la godo zaada la hoos dhigo ay noqoto axzana yuxsinu iyo xasana yaxzunu inay tahay qira'adaynu ahrinaa waa laa yaxzunuhum laa yaxzunuhum alfazacu lakbaru waa yahay marka yaxzunu munaasib umahee tii mutacadiga ahayd bay noqonaysaaye ta laazimkaa weeyi waxay culamada qaar ka cabiraan taa yaxzunu oo kale oo ficilkii oo xarakadii la beddelay oo marka baabunasre laga dhigayna mutacadi ah marka baabu farixa uu yahayna laazim ah waxay ka cabiraan bacdi sida fayuumi oo kale misbaaxiisa mucaddan bilxaraka xarakada mutacadi laga dhiga xarakada lagu gudbiye waxaynu naqaanay xarakada markay dee khalabatulmufaakhir iyo tahay in markaa mutacadi laga dhigi jiray ee tan wuu itlaaqaya maadaama sidaas ogto waaya ina alcayna tadmacu waalqalba yaxzanu qalbiguna waa murugoonaya walaa naquulu ma odhanayno ilaa maa yurdi rabbana wixii rabbiga iyo raalli gelinaya mooyaane wax kale odhan mayno wainaa lifiraaqika yaa ibraahiimu lamaxzuunuuna wa innaa lifiraaqika annagu markaa firaaqa aad naga faaruqayso yaa ibraahiimu ibraahiimow lamaxzuunuuna qaar la murugo geliyey baanu nahoo ka murugoonaya qaar la murugo geliyey ayaanu nahay oo ka murugoonaya rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiiska soo wariyey bukhaari baa xadiiska soo wariyey warawaa muslimun bacda muslimna wuxuu soo wariyey qayb ka mida xadiiskan ayuu soo wariyey walaxaadiisu fi lbaabi kasiiratun fi saxiixi mashhuura axaadiista baabkan ku sugan alkaa'inatu fi lbaab baabkan ku sugani ama alwaaridatu fi lbaab baabka ku soo aroortay kasiiratun waa fara badan tahay fi saxiixi saxiixa xaalay ku sugan tahay fara badan tahay mashhuuratun waa caan waa axaadiis markaa fara badan caanna ah wallahu aclam xadiiskanna wuxuu sheikhu u oohinta aan markaa baroor iyo qaylo iyo waxba aynay wehelin wax dembiga aanu wehelin inaan dhibi ku sugnayn ay tahay waxa weeye raxmad ay tahay sida saxaabigii hore oo sacd ibnu cubaada ishkaal ay ugu samaysay oo hinta nebigu calayhi salaatu wasalaam ooyey cabdiraxmaan ibnu cawf laftiisana ishkaal bay ku samaysay isaguna sidii oo kaleu nebiga u weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ou yidhi adiguna ma ooyeysaa rasuulka ilaahayow dabeedna markaasuu nebigu u sheegayaa in markaa tani aan dhibi ku sugnayn ay tahay mid fiican oo raxmad ay tahay ruuxu inuu raxmad yeeshaana ay fiican tahay raxmad inuu yeeshaana ay fiican tahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ooyey waxaanu weliba yidhi ishu way ilmaynaysaa bimacnaa indhuhu way ilmaynayaan baa loo jeedaa macanul jinsi baa laga tilmaamaya qalbiguna waa murugoonaya mana odhanayno waxa rabbiga ee raalli gelinaya mooyaane wax kale odhan mayno haddii loo dabdiyo ilaa maa yardaa rabbuna waxa rabbiga ee ka raalli yahay mooyaane wax kale odhan mayna markaana noqonaysa firaaqaad naga faaruqdayna waa nala murugo gelinayaa oo waa ka murugoonaynaa yacni sidaas ayaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u yidhi marka waxaa laga qaadanayaa in laga murugoodo inaan dhibi ku sugnayn ayaa laga qaadanaya saasaa laga qaadanaya waxaa la diidayaana aynay ahayn ilmada marka keliya aan la diidayn taasaa laga qaadanaya wallahi dee ashyadaas ma fiicna in waxaweeye xabasha dusheedii in waxaweye waxyaalaha caynkaasoo kale laga sameeyaa shay munaasiba ah. maaha oo qofka maxaasintiisii yacni marka la yidhahdo waa la tirtirinayaa waxay shabahaysaa dee waxaweye waxyaalihii la diidaayo nadbigii wey nadbigii bay markaa noqonaysa nadbigii ayay noqonaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisuna saa may samayn jirin sidaa may samayn jirin waqtiyada qaarkood waxaaba lagu ammaanaayo wanaag laga dhigaa wax laga yaabo inay dembi yihiin oo qofku ku dhibaatoonaayo ayaa laga yaabaa inuu yidhahdo markiisa marka waxaan yani la yidhahdo sidan iyo sidan buu ahaa oo waxaweeye lagu ammaanoba waxyaalo markaa dembiye ah markaa lagu ammaano yani dadka qaarkood waa dhacda waxa lagu ammaanaya ma aho keliya wax marka wanaaga uu khayr ka helayo yani oo markaa laba odhan karo waa shahaado loo markhaati furayo inuu wanaagsanaa iyo la odhan karo ma aha yacni wakhtiyada qaarkood waxa dhacda in waxyaalo dembiyaba lagu ammaano ayaa dhacda marka dariiqada noocaasa marka in la sameeyo waxa weeye mid munaasiba ma aha qofka markaysaga xaaladdan wuxuu u baahan yahay in markaa loo duceeyo u baahan yahay marka qofkii la xabaalo la aaso in loo duceeyo ayuu marka u baahan yahay waana arki doonnaa xadiis yani soo socda inoo iman doona ayaa markaysa markaa inoo sheegaya sida markaa ay tahay in loogu duceeyo iyo waxa loogu ducaynayo yani markaa tilmaamaya laakiin munaasib maaha ta noocaasa in la sameeyaa mid munaasiba maaha baabka boqol iyo afariyo konton baabuur ka fiican maa yuraa fi lmayiti min makruuh ka gaabsashada laga gaabsanayo layska daynaayuu u baab yahay camaa yuraa waxa la arkaayo filmayiti maydka lagu arkaayo oo min makruuhin wax la nacaya ah yacni maydkii markii yacni uu dhintay ilaa intaan la xabaalin ama la maydhaayey ama markaysa markaa wakhti ka horraysaba ama wakhti ka dambaysaba wixii lagu arkay ee la karaahiyaysanaayo haddii wax ka muuqdeen inaan la sheegin ee markaa laga gaabsado layska daayo oo la xilqariyo ayuu u baab yahay oo la asturo haddii waxun lagu arkay meydka aan laga sheegin xadiiska sagaal boqol iyo saddex iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo koob iyo afartan can abi raaficin aslama mawla rasuulilahi illahi sala allahu aleyh wasalam xaakim wuxuu ka soo wariyey abii raafic oo mawlihii rasuulka sala allahu aleyh wasalam ah walaagan waxaa loo jeedaa walaa'u walaa'u cidqin baa loo jeedaa oo waxaa lahaan jiray markii hore cabbaas baa lahaan jiray dabeedna wuxuu siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam dabeedna nebiga calayhi salaatu wasalaam baa xoreeyey anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam abii raafic waxa uu sheegay in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalama qaala uu yidhi man ghasala mayitan fakatama canhu ghafara allahu lahu arbaciina mara man ghasala ku kastoo maydha mayitan mid dhintay maydha fakatama canhu dabeedna qariyo xil qariya hadduu wax markaa la nacayo ku arkay astura oo qariyo aan sheegsheegin yacni ninkii hebel markaanu maydhina waxaasaa naga soo baxo waxaasaanu ku aragnay yani marka wax makruuha ka soo baxay wax caynkaa marka urtiisii baanu joogi kari weynay iyo waxyaalo la mida wixii marka uu ku arko ee la nacayo ee in la sheegaa ayna fiicnayn ama la karahiyaysan lahaa in la xil qariyaan la sheegin yacni sidaas sameeya fakatama calayhi dabeed markaa u qariya wuxuu la nacayo uu ku arkay ghafara lahu lahu arbaciina mara allah wuxuu u dembi dhaafaa afartan goor buu u dembi dhaafaa afartan mar ayuu allah u dembi dhaafaa rawaahu lxaakimu xadiiska xaakim baa soo wariyey wa qaala saxiixun calaa sharti muslim waxaanu yihi shardiga muslim buu ku asaxay buu yihi culamo kalena waa saxiixiyeen sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culamada saxiixisay buu ka mid yahay dabaraani baa isaguna isla xadiidka soo wariyey laakiin isagu wuxuu ku soo wariyey lafdiga ah ghafara allaahu lahu arbaciina kabiira man ghasala maytan fakatama calayhi ghafara allaahu lahu arbaciina kabiira qofkii mayd maydha oo dabeedna markaysaga wixii la nacaya uu ku arkay ee qariya ama wixii ceeba qariya ilaahay afartan dembi oo waaweyn buu u dhaafaa marka lafdiga arbaciina kabiira kabiiradaas ayaa waxay tahay shaad sida sheekh albaaniba caddeeyey fii bacdi kutubihi waxau yihi shaadun bilafdi kabiira waayo ruwaadda badankoodu lagu kalsoon yahay waxay u soo wariyeen arbaciina mara afartan mar buu u dembi dhaafaa afartan mar ayuu dembi dhaafaa raawi baa la keliyoobay lafdigaas iyadoo marka afar raawi sida kale u soo warisay ya marka waxay noqonaysaa buu yihi marka shaad bay noqonaysaa weliba raawiga markaysaa marka u soo wariyey sida arbaciina kabiira lama hubo markaa siqanimadiisa lama hubo oo culamada mutaahiriinta qaar baa tawsiiqiyey laakiin culamadii mutaqadimiinta wax tawsiiqiyey lama hayo saas aawadeed wuxuu yidhi haddii la yidhahdo ninku waa siqo waxay noqonaysaa shaad haddii markaa siqanimadiisu aynay sugnaanna waxay noqonaysaa munkar bay noqonaysaa lafdigaasi calaa kulli xaal lafdigaasi ma sugnaan kabiiraduna waxay u baahan tahay tawbay u baahan tahay laabudda min tawba in la toobad keeno ayay u baahan tahay ee waxaweeye markaa laguma dhaafayo yacni mayd la maydhay oo loo xilqariyey yani mid lagu dhaafaya ma aha marka calaa kulli xaal yani arbaciina mara waa saxiix yani marka weeye riwaayadan kale markaysaa culamada qaarkood oo quweeyey waa jiraan oo ama saxiixiyey ama yidhi waa jayid ama sanadkeedu waa qawi ama yidhi waxa weeye markaa in lagu xujaystay saalix u tahay laakiin daahirka markaysa markaa sanadkay eegeen buu yidhi ee waxay noqonaysaa shaad bay noqonaysa shaad ayay noqonaysa marka qofka wixii lagu arko ee xun waa in loo qariyaa oo aan marka waxaweye la sheegsheegin ama la faafin sidaas waa inaan la samaynin adillo caamina waa oo tilmaamaysa qofka muslimkaa in la asturo sida xadiiska markaa saxiixaynka min xadiis ibni cumar man satara musliman satarahu allahu yowma alqiyaama ruuxa astura qof muslima ilaahay maalinta qiyaamu asturaa iyo sida xadiiska marka muslim saxiixa ku soo wariyey man satara musliman satarahu allahu fi dunya walaakhira ya qofka qof muslima astura oo ceebtiisa qariya ilaahay if iyo aakhiraba waa asturaa marka asturaada iyo waxulqarinta fadli baa ku jira hadduu qofku ilaahay dartii u maydho uuna ceebtiisa qariyo aan waxba ka sheegin waxay noqonaysaa waxaweye shay wanaagsan bay noqonaysa yacni qofkiina dee waxaweyan hadduu markaa sheeg waxay noqonaysaa xam bay ku noqonaysa qof dhintay buu dee markaa xamanaya qof dhintay ayuu xamanaya qisada yani cajaa'iba mar dhacday saa la soo naqliyey dumar baa waxay maydhayeen qof dumaray maydhayeen qof dumara markay maydhayeen baa gabadh ka midii gabadhii bay markaa ku samaysay qadfi waxay tii alla maxay xaaraam ku samaysay xubintan yani xubintii darag ayay waxay tidhi alla maxay xaaraam ku samaysay qofkii dumara gacanteedii waxay ku dhegtay qofkii dumaray maydhaysay dumarkii ka fujiyay is yidhaahdeen iyadii ka fuji bay tidhi waa laga fujin kari waaye gacantii waa fuqi weydi imaam maalik baa la weydiiyey saasaa dhacday maxaa laga yeelaa oo wakhtigaas imaam maalik baa la su'aalay see la yeelaa saasay tidhi soo maaha xadkaa laga jar buudi xaddulqadfi baa laga guuyey jeedalkii ugu dambeeyey marka lagu dhuftay siddeetankii jeedal bay gacanta ka fuqday ya jeedalkii ugu dambeeyey markii lagu dhuftay baa gacanta ka fuqday marka qisadaa hariibkaana waa la sheegay calaa kulli xaal wixii markaa waxa weeye qofku markaa ceebayn ah waa inuu iska ilaaliyaa wax wanaagsan hadduu arko waa sheegaya waa tebinaya ninkii hebel markaanu mayrinay ama heblaayo markaanu maydhanay dumarka ay yidhaahdaan udgoon baana qaaday ama waa nuurayso waa iftiimaysay oo markaa nuur ama sidii wax qoslayu ahaa ama waa kankamaya waxaad moodaysa cadar in lagu shubay ashyaada wixii wanaagee lagu arko waa waa la sheegaya laakiin wixii makruuha ayaa markaa in la qaryo ay tahay baabka boqol iyo shan iyo konton baabu salaati cala almayiti wa tashyiicihi wa xuduuri dafnih salaada maydka lagu tukanaayu u baab yahay iyo wa tashyiicihi raacitaanka la raacayo meydka la gelbinaayo wa xuduuri dafnih iyo aaskiisa in la xaadiro oo la joogo oo goobjoog laga ahaado wa karaahati itibaaci nisaa'i aljanaa'is iyo dumarku inay janaasooyinka raacaan in la nacaayo la karaahiyeysanayo intaasoo dhan buu u baabyahay waqad sabaqa fadlu tashyiic waana soo hormaray raacitaanka meydka la raacayo oo xagga xabaalaha loo raacayo fadligiisu horu u soo hormaray xadiiska sagaal boqol iyo afar iyo soddon can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man shahida aljanaazata xataa yusalla calayha falahu qiraad rasuulku waxau yihi calayhi asalaatu wasalaam man shahida aljanaaza ku kastoo janaasada xaadira xataa yusallaa calayha ilaa lagu tukanaayo xaadiro oo jooga falahu qiraad wuxuu leeyahy ajar weyn oo buur le'eg yacni buur la mida ajar weyn qiraadka asalahaan waxaa la yidhaahdaa yacni tuurka markaysaga dahabkaa ama fidada abaa leeyahay oo xoolo fara badan oo tuuro saadee isu saaran marka ajar weyn buu leeyaha loo jeeda waman shahidahaa ku kastoo xaadiro janaasada xataa tudfana ilaa laga aasayo xaadiro oo jooga falahu qiraataan wuxuu leeyahy laba qiraad buu leeyy laba ajaroo waaweyn buu leeyihi qiila waxaa lagu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam wama alqiraataan qiraataanku maxay yihiin qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam mislu ljabalayn alcadiimayn waa laba buurood oo waaweyn oo kaley la mid yihiin yacani laba ajar oo buuro la mida laba buurood la mida ayuu yeelanayaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa fadliga ay leedahay janaasadii in la raaco oo ilaa lagu tukanayo la joogo marka waxa weeye hadduu saas sameeyana inuu ajar weyn ku helayo qiraad marka xadiiska daahirkiisu wuxuu tilmaamayaa salaadda inuu joogay uun inay markaa tahay ee inuu markaa guriga ka soo raacayna shardi ahayn waana siday culamada qaarkood mareen laakiin bacdi baa waxay yidhaahdeen fadligan wuxuu ku helayaa inuu janaasada guriga ka soo raaco ilaa meesha laga tukanayo uu markaysaga la gaadho oo deedna wax kaga tukado laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen maadaama markaa sidaas aynay ku sugnayn man shahida aljanaasa la yidhi kii soo raacay iyo kii markaysagaa kula kulmay meesha laga tukanayo farqi ma kale lahaa muraadka looga jeedaa waxay tahay waa salaaddii inuu meydka wax kaga tukaday ilaa intii lagu tukanayana joogay taasaa laga tilmaamaya daahirka xadiiskuna sida uu eegyahay waa saas waa saas wey laakiin axaadiista kale a ah markaysaga itibaacu ku sugan yahay marka calaa kulli xaal ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen itibaacu maqsuud lidaatihi ma aha ee salaadda markan maqsuud lidaatiha ah calaa kulli xaal fadliga waxaa lagu hubaa markay labadu israacaan tan kalena culammada yacni siday sheegeen yurjaa lahu waa loo rajaynaya fadliga inuu heliyo waxaa kaloo laga qaadanayaa ilaa inta laga aasayo hadduu markaa joogo bimacnaa waxa weeye intii lagu tukanayay waa joogay maydkii waa raacay waxbuu kaga tukaday haddana waa raacay waxbuu ka aasay oo meeshii lagu aasayuu joogay walow aasitaanka iyo duugitaanka yaanu isagu baashirinbe wuxuu helayaa fadligaa weyn oo labada buurood la mid ah ayuu helayay ajarkaa weyn buu helaya ajarkaa weyn ayuu helaya laakiin markuu ajarkaa helayo waa markuu ilaahay dartii uga jeedo macnii haddii ikhlaas aan uga jeedinoo niyo wanaagsan oo ilaahay dartii aynay ka ahayn ya waxaa wax ajara ku heli maayo waxaana dhacda dadka qaarkood inay janaasada u raacaan si ay markaa waxaweeye dadka markaa isaga dhisaan oo aynu uga maqnaan aan la arkin marka inuu ka maqan yahay bacdu salaf waxay yidhahdeen haddaad jeceshahay ehelka meydku inay ku arkaan haddaad jeceshahay oad sidaa u raacayso haba raacin iska daa haddaad jeceshahay ehelka maydku inay ku arkaan ya aaskii waa nagala qayb galay ay yidhaahdaan taase haddaad jeceshahayba marka horeba ha raacin ba yidhahda bacdu salafaasaa laga soo naqliyey waxay ku dadaali jireen ikhlaaskay aad ugu dadaali jireen marka waa in ayna noqon istusnimo iyo iska dhis uu markaysaga ciddii iska dhisaayo yacni iyo martaba iyo wax la mida markaysa markaa inuu kaga doonaayo ama dhib naftiisa kaga daafacaayo iyo wax la mida waa inaan uga jeedin waa inay ka tahay ikhlaas maxdi ah waa inay ka tahay ya sawaabka loo sheegay inuu kaa doonaayey bes waa inay tahay marka wuxuu ka helayaa fadli iyo ajar weyn buu ka helayaa fadliyo ajar weyn ayuu ka helayaa hadduu ikhlaaskii la yimaado ilaahay dartii arrinkaa u sameeyo xadiiska sagaal boqol iyo shan iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo saddex iyo afartane wa canhu abu hureyra wuxuu ka soo wariyey bukhaari ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam uu yidhi man ittabaca janaasata muslimin iimaanan waxtisaaban ku kastoo raaca qof muslima janaasadii meydkiisa raaca iimaanan rumaynu ilaahay iyo maalinta aakhiro rumaynayo daraaddeed u raaca waxtisaaban iyo niyaysad uu ajar niyaysanaayo oo ajar rabbi kaga doonayo daraaddeed u raaca waxaa bannaan mafcuul lahu labadaba inaad ka dhigto waxaa kaloo bannaan inaad xaal ka dhigto iimaanan ay mu'minan xaal uu yahay muumin uu yahay mid ilaahay iyo maalinta aakhiro rumaysan iyo wax kastoo lagu waajibiyey inuu rumeeyoba xaaluu yahay raaca waxtisaaban ay wa muxtasiban mid ajar niyeysanayana xaaluu yahay raaca oo ajar ilaahay kaga doonaya aan dadka martabo kaga doonayn iyo derajo iyo ammaan wa kaana macahu maydkaa jirkiisana ahaada xataa yusallaa calayha ilaa lagu tukanayo wa yufraqa min dafniha aaskeeda ama duugitaankeedana laga faaruqayo yani la dhammaynayo duugitaanka la duugaayana la dhammaynayo ilaa laga dhammaynaayo jooga fa innahu yarjicu min alajri wuxuu soo noqonayaa min alajri xagga ajarka biqiraatayni laba qiraad buu la soo noqonaya laba ajaroo waaweynoo tuurara ayuu la soo noqonaya kullu qiraadin mislu uxud tuur kastoo ajar ah buurta uxud buu la mid yahay xagga weynida buurta uxud waa buur weyn carabtu markay sheegayaan waxay yidhahdaan shaygaas waa weyn yahay markay leeyihiin waa milu uxud intuu weyne ka qabo uxud buu la mid yahay uxud buu la mid yahay waman sallaa calayha ku kastaoo ku tukada janaasada uma rajaca dabeedna soo noqda qabla an tudfana intaan la aasin ka hore la duugin ka soo laabta fa innahu yarjicu biqiraad ajar qiraaduu la soo noqonaya qiraadku waxa weeye waa tuur ajara oo buur la ayuu la soo noqonaya rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey bukhaari ayaa xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa itibaaca marka janaasadii la raaco marka qaydadkiina waa sheegayaa iimaanan waxtisaaban marka ikhlaaskii iyo iimaankiiba waa inay jiraan ilaahayna ajar kaga doonayaa dadka aanu martaba iyo yacni marka ammaan iyo waxba aanu kaga rabin ilahay dartii bes ka tahay ya janaasaadka qofka aanu garanayn oo ciday ba aanu garanayn yacni kuwaas waxay u sii dhowaansha badan yihiin dee inuu ikhlaas u raaco bay usii dhawaansha badan yihiin laakiin qof weyn oo markaysa marka waxaan yani eh, shani leh oo qofka markaysaga lagu ceebaynaayo inuu ka maqnaado janaasadiis ya waxaa lu u baahan yahay aada qofku inuu isaga ilaaliyo inuu muraad kale uga jeedo inuu aad isaga ilaaliyo u baahan yahy ikhlaaska aad ugu dadaalo ayuu u baahan yahy laakiin tuwan kale markiisa marka aanu garanayn dadka badani ayna la socon waxaa markaysa markaa eh, waa ka sahlan yahay ikhlaaska siduu marka ugu dadaalayaa kaa kale kaa kale niyadii dee waa baxsanaysa marka waxay u baahanta ilaalin ikhlaas waa la iman karaa qofkuye inuu aad u ilaaliyo ugu dadaalo ayuu u baahanaya rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey meydka badiba waxaa laga tukan jiray musallaha meesha ciidda laga tukadee musallaha ah ayaa la geyn jiray janaasooyinka wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam halkaasaan laga tukan jiray haaliban marmarna waxaa laga tukan jiray masjidka gudihiisa waa se yarayd masjidka gudihiisa inta laga tukadaa xabaalaha lagama tukan jirin ee musallaha laga tukan jiray meesha ciidda lagu tukada ee musallaha ah baa laga tukan jiray waatay culamada qaarkood yidhahdeen waxaa sunna in musallaha laga tukado masjidka in laga tukadaana bannaan masjidka in laga tukadaana waa bannaanta waayo nebigu waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam laakiin sunnadiisii qaalibkaayd maxay ahayd inuu musallaha kaga tukado ay ahayd calaa kulli xaal labadu waa bannaantah lakiin alafdal waa in musallaha laga tukado waayahay xadiiska waxaa laga qaadanayaa janaasada qofka muslimkaa raacitaanka la raacaayo iimaanan waxtisaaban dabeedna la joogayo ilaa lagu tukanaayo aaskeedana laga faaruqayo ya iyo duugitaankeeda in labadaa ajaray waaweyn lagu helaayo ayaa xadiisku tilmaamaya marka waa taxdiid laynagu boorinaayo weeyaan hmm, waxyaalaha fadliga badan iyo ajarka badan laga helaayo ka midta xadiiska sagaal boqol iyo lix iyo soddon waa can ummi catiyata bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen ummu catiya radia allahu canha magaceeda waxaa loodhan jiray nusayba ama nasiiba bacdina waxay u dabdiyaan nasiiba nusaybana waa loo dabdiyaa marka waxaa loodhan jiray nusayba ama nasiiba qaalat waxay tidhi nuhiina waxaa nalaga reebay tidhi can itibaaci aljanaa'is janaasooyinka inaannu raacno ayaannu haddaan dumar nahay naloo diidoo nalaga reebay walam yuczam calayna nalaguma adkaynoo inaanu ka hadhno nalaguma waajibin midna lagu adkeeyey ma muttafaqun calayh bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa macnaahu macnihiisuna walam yushaddad fi nnahyi reebistana laga reebaayo lama adkayn kama yushaddadu fi lmuxaramaat sida ashyaada xaaraanta loo adkeeyoo kale looma adkayn cidda ka reebtay waa iyo jawaabtu waxay tahay cidda ka reebtay waa nebiga calayhi asalaatu wasalaam waa saxaabiga hadduu yidhaahdo umirna kada ama umira kada ama nuhiya kada ama nuhiina kada waxaa laga qaataa xukma rafci inuu leeyihi waxay la mid tahay yacni markaa nebigaa na amray ama nebigaa naga reebay saasay la mid tahay sida jamaahiir ahlicilmi mareen waa saas khilaaf yar waa geliyeen laakiin sida saxiixa ee jamaahiiru ahlicilmina ku tageen waa saas weeye laakiin halkan waxaaba soo aroortay riwaayo sheegaysa in nebigu calayhi salaatu wasalaam ka reebay nahaana can itibaaci aljanaa'is nebigu wuxuu naga reebay calayhi salaatu wasalaam janaasooyinka inaanu raacno noo diido naga reebay abuu yacla iyo bayhaqi fi shucab iyo fi sunan iyo diya almaqdasi fi laxaadiis almukhtaara ayaa soo wariyey marka cidda ka reebtay waa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ka reeba u diiday marka dumarku janaasooyinka inay raacaan uma fiicna weynana raacina ka hadhaan saas aawadee adilada soo aroortoo tilmaamaysa marka janaasada cidda raacda fadliga u sheegaysaa dumarka fadiila uguma sugna wax fadliya ugu jiraa ma jiro weliba siiqada ku soo aroortay in fadli loo sheegaayo cidda janaasada qofka muslimka a ah raacdaa waa siiqada man ya mantaa shardiyada ana labyo dhadigba marka hore waa soo galaan wamaa shumuulu man liunha janafuu wa fii shabiihi lmuslimiina ikhtalafuu markuu ka hadlaayo adawaatulcumuumka waa ka odhanaya almaraaqi inay man dumarku soo gudagelayaan meel looga iishaa ma jirto yani waa laysla ysla manta inay dumarku soo gudagelayaan qowl shaad oo daa'ifo xanafiyada ka mid ay mareen baa jira oo yidhahdeen dumarku ma soo gelayaan asaaratan laakiin qowlkaasina waa daciif waa shaad aankana waxaa ku sugan iyaday ku caddahay inay soo gelayaan man camila saalixa min dakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuxiyannahu xayaatan ayiba waxaa lagu caddeeyey min dakarin aw unhaa man baana la soo sheegay waman yaqnut minkunna man baa lagula khitaabayaa shardiyo ah haddana waxa weeye dumarka ayaa la sheegayaa dumarka ayaa la sheegaya marka iyadoo asaalatan ay sidaas tahay ayaa haddana dumarku fadiiladan markaysaga ma laha ajarna ka heli maayaan sababtu waxay tahay xadiis baa ka khaas yeelayo xadiiskani waa khaas nuhiina can ittibaaci aljanaa'iz xadiista horena waa caam cumuumka xadiidkaas man itabaca janaasata muslimiin cumuumkaa waxaa khasisay xadiidkan ummu catiya ee sheegaya in markaa dumarkii laga reebay janaasooyinka inay raacaan haddaba reebitaankaa laga reebay maxay noqonayaan ma inay xaaraan ka tahay oo inay u bannaanay ma inay karaahiyo tahay yacni tee bay noqonayaan yaa maxaa muraadku noqonaya ahlucilmiga qaarkood horta waxay mareen inay markaa u bannaan tahay dumarkii inay raacaan janaasooyinkii oo ruqso ay u tahay bacdina waabay kala qaadeen oo waxay yidhaahdeen gabadha dhallinyarada ah ee shaabadda ah iyayna raacin laakiin kuwa dumarka waaweyn ee islaamaha ay waa raaci karaan haddii maxaadiir ay ka maran yihiin oo wax dembiya ah ayna la imanin dumarka waaweyn ee islaamihii waa raaci karaan bay culammada qaarkood yidhaahdeen waxaana dhibi kuma sugno ruqsay isaga tahay laakiin qowlkaasi waa daciif waayo xadiisku khilaafsan yahay nuhina can itibaaci aljanaa'is marka in loo diidaayo ayaa xadiisku ku tusinaya waa inay ahayn mubaax mustawa tarafayn oo labada dacalsiman yihiin ya shaygu manhi ma noqdeen haddii markaysagaa fadiila ay ku sugan taho ajar ay ka helayaan marka innaba horta wax ajaray ka helayaan ma jirto wax ajaroy ka helayaan janaasadii inay raacaan innaba wax ajaray ka helayaan ma laakiin culammada ruqsaynaysa waxay ku xambaareen can itibaaci aljanaa'is in laga tilmaamaayo haddii maxaadiirtu la socoto ashyaa kale ay tahay laakiin taana walam yuczam calayna lama raaciyeeno qariino waxa ah inaan taa looga jeedin walam yuczam calayna waayo haddii ay barooranayaan ama tabarrujayaan ama markaa raggii ay dhex gelayaan ama ay fitnaynayaan ama wax la mida dee taasoo kale waa la adkaynayaa marka taasi waxay caddaynaysaa inaan looga jeedin marka waxyaalo kale oo marka waxawa yani sharcigu diidayo ay la imanayaan dumarku ayaa laga reebaya inaan la odhanayn ayay caddaynaysa marka culammadu waxay ka leeyihiin laba qowl qowlkan markaa iska mubaaxa ka dhigaya in laga dhaaf laba qowl oo kalea jira labadaa qowl waxa weeye waa in la yidhaahdo oo badanka culammadu u badan yihiin inay karaahiye u tahay nisbadooda dumarka inay raacaan janaasada makruuh weeye waa karaahatu tansiih waa laga fiican yahay afdal waxa u ah inaan raacin laakiin macal karaahay u bannaan tahay haddii wax dembiya ayna la imanayn oo wax maxaadiiri ayna ku sugnayn kaasi waa qowl waa siday u badan yihiin badanka culammadu maxay markaa nahyiga taxriimka uga leexiyeen waxay yidhaahdeen walam yuczam calaynaa baa la socoto iyadaa qariina ah inaan looga jeedin taxriim waayo casiimada waxaa loo isticmaalaa shayga waajibka ah ama laasimka ah marka shaygii mar haddii waxaweye casiimanimadii loo diiday inay ka hadrhaan laguma laazimin marka waxay noqonaysaa nahyi waa jiraa laakiin nahyigu nahyi marka waxa weeye la adkeeyey ma aho casiimo laga dhigay oo bimacnaa laazim laga dhigay dumarku inaynan raacin yacni kaas maaha taasay qariino ka dhigeen saas aawadeed jumhuurku waxay mareen inay marka tahay yacni makruuh inay tahay nisbadooda karaahatu tanziih shay laga fiican yahay inay sameeyaan afdalkuna yahay inay ka hadrhaan oo aynan raacin laakiin ay u bannaan tahay maca alkaraaha haddii maxaadiirta iyo waxyaalaha dembiyada ay ka maran yihiin qowlka kale wuxuu odhanayaa maya nahyigan waxaa lagu xambaarayaa taxriim daa'ifa min ahli ilcilmi ayaa saam maray oo waxay yidhahdeen asal waxa weya nahyiga taxriim annahyu yaqtadii taxriim inuu taxriim keensadaana tawkiidaad kale in la sii raaciyo uma baahna ila waxay tihi naguma adkayn bay tidhi oo tawkiidaad kale in la raaciyaa dee uma sharti ahaa nahyigu inuu taxriim faa'iidaynaayo bimujaradihi uu soo arooro ayuu ku filan yahay dalaal ahaan inuu faaiideynayo taxriim haddii wax ka leexiye aan lahayn saas aawoodee walam yuczam calayna kama baajinaysa bay dhahaen taxriimkii ka baajin mayso sababtuna waxay tahay nahyigu iskiibuu u keensadaa taxriimka iyadoo tawkiidaad kale iyo adkayn kale aan lagu sii ladhin yacni bimujaradihi buu keensadaa saas aawadeed yacni saasay markaa u diideen saas ayay marka waxaan yidhahdeen waa xaaraan baa laga qaadanaya xadiiska ee ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen sida bacdu ay saa mareen ta kale wakhtigan geerida waxay dumarkii madinno u yihiin oo loofilaan u yihiin dee in waxyaalo maxduuri ka dhacayaan qalbigoodu waa jilicsan yahay maadaama qalbigoodu jilicsan yahay waxay u bandhigan yihiin inay argagaxaan oo ay markaa waxawe baroortaan oo waxaweye ishaysan kari waayaan oo naftoodii ay celin kari waayaan ashyaada noocaasay madinno iyo loofilaanna u yihiin sida haalibkoo qalbi jilicsan yihiin wakhtigan geeridu cusub tahayna waa kasii xag jirtaa wakhtigan geeridu cusub tahayna waa kasii xag jirtaa baaba axaadiista qaarkood la soo wariyey in loo diiday lacana rasuul sala allahu aleyh wasalam zaa'iraati alqubuur waa tii marka axaadiista qaarkood ay ku soo aroortay ama lacana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam zuwaaraati alqubuur yacni marka waa tii axaadiista qaar ay ku timi marka dee tan itibaacu ljanaa'is yani waxa weeye nahyi khaasa ayaa ku soo arooray iyadana oo la reebaayo oo dumarkii loo diidayo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk